yidhi fasaara alxayaani labadii qabiila isku kaceen alaws waalkhasraj xataa hamuu ilaa ayba damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan wa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalama yadoo rasuulkii alle calalmimbari mimbarka uu saaran yahay fa nasala waa soo degay rasuulku fakafadahum dadkii uu dejiyey xataa sakatuu ilaa ay aamuseen wasakata nabiguna waa aamusay waxay tidhi caaisha wa bakaytu waan booyey yowmi maalinkaydii waan booyey laa yarqa'u xaal uusan go-ayn lii aniga xaal ii sugnaaday dancun ilin ayagoon hal mar xaataa ilintu iga go'aynin walaa aftaxilu aanan kuna kuulanayn binawmin hurdo oonan hal mar indhaha isku qaban hal mar aanan indhaha isku qaban fa asbaxa way ku waabariisteen cindii agtayda abawaaya labadaydii waalid aabbahay iyo hooyaday walaal qad bakaytu aan booyayay laylatii habeenkayga iyo wa yowman maalin anuu habeenkaygii iyo maalinkii booyayey xataa adunna ilaa aan u maleeyo ana albukaaa booyinta faaliqun mid dilaacinaya inuu yahay kadidii beerkayga ilaa markii dambe aan isiri booyinta aad booyayda ama beerkaaga googoyda oo beerku ku kala dilaacaa qaalad cayisha waxay tidhi fa bayna waqtihumaa aabbe iyo hooyo jaalisaane laba fafadhiyo ay yihiin cindii agtayda wa ana anigana abkii aan booyayo id waqtigaas ista'danad imra'a haweenay ayaa idan dalbatay oo ma soo galaa guriga ay tidhi haweentaasoo minal ansaari ansaar ka mid ah fa aadintu lahaa waa u fasaxo soo gal aan idhi fajalasad haweentii way fadhiisatay tabkii xaalay booyaydo macii aniga la jirkaygo aniga ay ila booyaydo fa baynamaa waqti naxnu annagu kadaalika sidaas aan ku sugannahay id waqtigaas dakala rasuululahi rasuulka allah soo galay sala allahu calayhi wasalam fajalasa waa fadhiistay rasuulkiyaa soo galay waa fadhiistay walam yejlis mana fadhiisan nabigu cindii agtayda min yowmi maalin laga soo bilaabo qiila layga yidhi fiya fii sha'ni arrinkayga maa qiila wixii layga yidhi maalinkoo qablaha maalinkaas ka horey maalinkii warka layga sheegay laga bilaabo ilaa maalinkaas hal mar nabigu agtayda sooma fadhiisanayo marka maalinkaasta soo tagu agtayda soo fadhiista walam yejlis nabiguna ma fadhiisan cindii agtayda min yowmi maalin laga soo bilaabo qiila la yidhi fii yaa ay fii shaani arrinkayga laga yidhi maa qiila wixii laga yidhi maalinkii macnaha munaafiqiintu warka iga sheegeen laga soo bilaabo ilaa maalinkaas la soo gaaro hal bil ay dhammaatay agtayda ma fadhiisanayso waqad makasa wuu nagaaday nabigu shahran bil bishaasoo laa yuuxaa aan loo waxyoonayn ilayhi nabiga fii shaani arrinkayga shay-un waxba hal bil ayaa ka soo wareegatay bishaas aniga arintayda wax ku saabsan waxy kuma soo degin waana dhibaato taagan marka nabigii waa murugo ayaa hayda xaaskiisi waa murugo muslimiintii oo dhan musiiba haysata iyo murugo qaalat caaisha waxay tihi fatashahada waa tawxiidsaday nabiga nabigu markuu hadlaa siduu u hadli jiray ashhadu laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh taas way tashahud marka waa tawxiidsaday nabigu sala allahu calayh wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishooy amaa bacdu intaas ka gadaal fainahu shaamiye balaqanii canki xaggaaga waxaa iga soo gaaray kadaa wa kadaa arrintii munaafiqiintu sheegeen arrintii u sheegay wuxuuhi caaishooy xaggaaga waxaa iga soo gaaray waxaas iyo waxaas inaad samayday aa iga soo gaaray fain kunti tahay berii'atan mid beri ka ah fasayubardi'ukilaahu alla ku beri yeelay ilaahay baa ku baryeelayo ilaahay baa caddayn doona baraa'adaada ilaahay baa caddayn doona wain kunti haddaad tahay almamti ay waqacti inaad ku dhacday wain kunti haddaad tahay almamti inaad ku dhacday bidembin dembina fastakfirillaaha ilaahay dembi dhaaf ka dala fiiriya waa xaaskiisii waa rasuulkii allah waa khayru khalqillaah inay dembi ku dhacday iyo in kale warkama uhayo isaga war kama hayo qof kale hadduu ku yidhaahdo aniga aybka og waa beenaale ogo iri nabiga salى اlahu alayه wasalam aybka intii loo waxyoobuu ka ogaa wax kale kama ogay xaaskiisi weeye murugadii waxay gaartay inuu mimbarka inta koro yidhi waryaa ii gargaaraya ma oga inay wax samayday inaysan samayn isago ilaa loo waxyooday markii loo waxyoodu ogaayo muslimiintaa u sheegay ayadii weydiina wuxuu leeyahay caaisho ilaahay ka ah. qofka hadduu dembi galo ilaahay u toobad keeno ilahay waa u dhaafsa haddaad dembigaan gashay qiro haddaadan gelinna ilaahay baa ku beri yeeli doona saasuu ka yidhi marka falaa yudhiru calىa kaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuuli ilaa qaybkiisa uma muujiyo miduu doorto rasuula maahane rasuulka waxa loo muujina waa qaybku waxyi ka mida ah, ee waxyiga o dhan maaha falaa yudhiru calىa kaybihi axad ilaa man irtadaa min rasuuli rasuul uu doortay wax ka midu u muujina sida jannada sida naarta sida bacsiga sida xisaabta wixii aan loo waxyoon war kama u hayo qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlغayba ila اllah laa yaclamu maa fii gadin ila اllah marka qofkan wuxuu sameeyey alla kaliya ni marka lagu yidhaahdo hebelaa ku og markaad caalim la joogto carabkaa ah, la ilaashadaa daad askari la joogto ishaa la ilaashadaa daad awliye la joogtana uurkaa la ilaashada uurka iska daalacanayay warkaasu dhab ma eh, warkaasu dhab ma ilahay in looga cashadaa la rabo ah, uurkaaga ilaahay baa og hmm, waxaa kuu qarsoon ilaahay baa og sidaas nabigu wuxuu ku yidhi salى اlahu عalayه wasalam wain kunti haddaad tahay almamti inaad ku dhacday bidembi dembi fastakfir ilaahi ilaahay dembi dhaaf ka dalbo wa tuubi ilayhi ilaahay u toobadkeen fain alcabda addoonka idactarafa markuu qirto bidembihi dembigiisa uma taaba kadibna toobad keeno taaba allaahu calayhi ilaahay toobadda waa ka aqbalaa ilaahay toobadda waa ka aqbalaa saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calay wasalam falamaa qadaa markuu dhammaystay rasuululaahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalama maqaalatahu kelimadiisii oraahdiisii kelimadii markuu dhammaystay alasa waa go-ay damci ilintaydii macnaha inqaac ilintii waa iga go'dayba xataa maa uxisu ilaa aanan dareemayn minhu ilinta xaalay ka mid tahay qatratan hal dhibica hal dhibicaba igama socoto waa go'day waqultu waxaan idhi macnaha murugadiia sii cadkaatay xaalad waxay gaartay rabbi kaliyuhu og yahay culayskeed markaasa indhihi xataa qalaloon dhibicaan la arag ilin waqultu waxaan ku yidhi liabi aabbahay ajib cani iga jawaab rasuulalahi rasuulka ilaahi sala la alay slam aabba waxaan ku yidhi waa abubakar sidiiq aabbow nabiga iiga jawaab waxaa tiraa war gabadhaan waa beri iiga jawaab qaala abubakr wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartee maa adrii ma ogi maa aquulu wax aan ku ilaali rasuul lahi sala اlahu alay slam maxay ma qaybka ogi abubakr isaga fiiriya ciidda korkeeda waxaa ku nool bacda nebiy abubakr u fadli badan awliyada ilaahay sayidka ugu fadliga badna wey bacda alambiya dhammaan awaliintii iyo aakhiriintii maaha ummatu maxamed kaliya dhammaan ummadaha nebi aadan ka soo bilow ilaa qiyaamaha laga gaaro inta aan nabi ahayn abubakr u fadli badan aybka ma oga wax ugu jawaabo qabigi maya mana ahan dadka annagoo kale iska dhiiranayo maya gabadheena anaga beri waayo martaba warkaas lama dhika maya wax aan anugu rasuulka ku ilaalo ma maxaa rasuulkii anba ogeyn soomaan arrintii abubakr see uga hadli kara ah. wax aan anugu rasuulka ugu jawaabo garan maayo iska murugada iyo musiibada meesha gaar waxay tihi markaa caaisha radi allahu canhaa faqultu waxaan ku idhi liummii hooyadee ajiibii iiga jawaab canii xaggayga rasuulalahi rasuulkii alle sal اlahu alيه wasalam fii maa warka qaala uu yidhi warka uu yidhi xaggayga ka jawaab oo bal aduu iga naa'ib noqo qaalad hooyana waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa adri moogi maa aquulu wax aan ku idhaa lirasuuli lahi sal اlahu alيه wasalam waa kuwaasaa ambiyadii alleh awliyadii alleh saadaadka ugu ilaahay keliyaa wax og qaalad caysha waxay tidhi wa ana anigu jaariyatun gabar yar ayaan ahay gabadhaasoo xadiidatu sinni da'deedu yar tahay laa aqra'u ma akri karo kaiiran in badanoo midal qur'aani qur-aanka ka mida waxay ka cudurdaaranaysaa waxay go'aansatay inay masel iyo mahmaah u soo qaadato nabiyullaahi yacquub murugada iyo musiibadu markay ku timid wiilkiisi yuusuf baa markii ceelka lagu riday ayadoon uubata cunin markii la yidhi uubata cuntay nabiyullaahi yacquubay rabta inay marka masar usoo qaado waxay ka cudur daaraneen nabiyullaahi yacquub magaciisa markaas inaysan xasuusan u fiirsada magacan inaysan xasuusan intaasay ka cudur daaraneen magaca nabi yacquub inaysan xasuusan waa intaas inta ay u leedahay gabar yaraan ah qur-aanka aan wax badan ka oqon huwa magaca nabiyullaahi yacquub inaysan sheegin intaas wey intaasay ka cudur daarana waxay tidhi wa inii aniga jaariyatun gabadh ayaan ahaa xadiiatu sini dadeedu yar tahay laa aqra'u aan akrinayn kaiiran in badanoo min alqur'aani ka mid a faqultu waxaan idhi inii aniga wallaahi ilaahan ku dhaartay laqad calimtu waan ogahay annakum idinka samictum inaad maqasheen maa yataxadau bihi naasu waxa dadku ku sheekaysanayaan waxa dadku ku sheekaysanayaan aad maqasheen idinku ah, waa nabiga sal اlahu alay slam abubakr iyo hooyadii wawaqara waana sugnaaday arrinkaasu fii anfusikum nafafyaalkiinuu ku sugnaaday qalbigiinuu galay wasadaqtum bihi waad rumaysateen inay dhab tahay aad rumaysateen walaa wallaahi allan ku dhaartay in qultu haddaan idinku idhaahdo lakum idinka inii aniga beriiun beriyaan ah wallaahu allana yaclamu waa og yahay inii aniga beriiun beri inaan ahay haddaan idinku idhaahdo beriyaan ahay laa tusadiquunii bidaalika ii rumay mayda wallah in qultu haddaan idhaahdo lakum idinka idinku idhaa inii aniga berii'atun beriyaan ah wallaahu allana yaclamu waa og yahaye inii aniga la bari'atu inaan beri ahaye haddaan idinku idhaahdo beriyaan ahay laa tusadiquunii bidaalika arrinkaas ii rumay maydaan oo warkii dadkuu sheegayaa qasga idinka galay ii rumay maydaan wallaahi in ictaraftu haddaan qirto lakum idinka biamrin arrin haddaan iniin qirto wallaahu allana yaclam uu og yahay annii aniga bariiatu inaan beri arrinkaas ka ahay latusadiqunii waad ii rumaynaya maan ah. idhaahdo waa jirta arrintuna waxaa leedin alla ilaahe gabar fiicanata rumaad sheegay ah. waa ii rumaynayda wallah ay tihi marka maa ajidu lii waraqu maa ajidu heli maa lii lishaani aniga arrinkayga iyo waraqun walishaanikum arrinkiinna maalan tusaale iyo mahmaah u heli maa ilaa abaa yuusuf nebi yuusuf aabbiis un maaha abaa yuusuf abaa yuusuf waa nabi yacquub ah, nabi yacquub markaa magacaasaysan hayn markaasay tihi abaa yuusufa nebi yuusuf un aabbihiis baan tusaale usoo qaadan karaa xaaladdan id waktina ugu tusaale ah qaala abaa yuusuf uu yidhi fasabrun jamiilun fasabrii aniga sabarkaygu sabrun jamiilun laba koor yimid markii koobaad nabiyullaahi yuusuf baa ka maqna markii dambena baryaamiina uga darsamay marka markaan hore waa nabi yuusuf labada koorna waa yimid fasabrii aniga sabarkaygu sabrun waa sabr jamiilun wanaagsan wallaahu allahna almustacaanu waa midka kaalmaha looga dalbo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaydaan uu ku yidhi marka intaasaan leeyahay aniga sabar wanaagsan aan sobraa waxaas layga sheegayana ilaahay baan kaalma uga dalbay inuu iiga gargaaro intaas aan warkaygu ku kooban yahay uma taxawaltu waan wareegay calaa firaashi firashkayga noloshaydiianta ku seexdaan sii jeesta khalaas wlxaal ayaan kala wareegay arju aan rajaynaa an yubarri'ani illaahu allah inuu iberi yeelo alla inuu iberi yeelo anoo rajaynayo walxaalan sii jeestay ana aniga arju aan rajaynaa an yubarri'ani illaahu allah inuu iberi yeelo laakiin waxay tiri weliga isma lahayn qur-aanaa kugu soo dega arrintaada waxaa shaamadiga ru'yoona iyo meelahaasaa lagaa beri yeela laakiin ilaahay uu igaarsiinayo in qur'aan laygu soo dejiyo heerkaas islama joogina ah, heerkaas islama joogina walaakiin wallaahi allan ku dhaartay maa banantu ma malayn an yunzila ilaa inuu soo dejinayo fii shani arrinkayga waxyan waxyi wala ana aniga axqaru waa iskala liitay fii nafsi nafsadayda min an yutakallama in looga hadlo bilqur'aani qur'aan في amri arrinkayga qur-aan in looga hadlo walaakinii kuntu waxaan ahaa arju inaan rajaynaa an yaraa inuu arko rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam inuu arko fii nawmi hurdo dhexdeed ru'yaa ru'yo ru'yadaasoo tubarri'unii iberi yeelaysa fa wallaa ilaahay baan ku dhaartay maa raama ma uusan faaruqin rasuulullah rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam majlisow meeshii uu fadhiyey ma faaruqin walaa kharaja axadun qofna ma bixin qofkoo min ahlibeyti dadkii guriga joogay ka mid ah xataa unzila ilaa lagu soo dejiyey calayhi nabiga alwaxyu waxyigii faakhadahu nabiga waxaa qabtay maa wixii kaana ahaa ya'khuduhu mid qabta oo min alburaxaa'i murugo ah iyo kurbo waxyigu nabiga markuu kusoo dega culays a qaba jiray waxyigu aad u cuslaa markuu kusoo dega kurbo adag camal a qabanay oo min alburaxaa'i kurbo adag ah xataa intii ayaa kurbo adagu qabatay innahu nabiga layataxadaru uu ka soo daadanaa minhu nabiga milu ljumaani jawharta luulka la yidhaahoo kale dhidid waa weyn oo dhimca dhimcaa aa ka da-a ood luul moodo dhidid waa weyn ayaa ka daadana ayaa ka daadana xataa intii inahu nabiga layataxadaru minhu uu ka soo daadanaa milu ljumaani jawharta luulka oo kale oo min alcaraqi dhidid ah fii yowmin shaatin maalin qabow badan maalin qabow badan haddii waxyu ku soo dego culayska nabiga qabta dhidida ka daadana iska daa maalin kulub maalinta qabowga badan marka waxyuu ku soo dego culayska taabanayo inte kululaado isaga dhan aadhidid ka daadana aadhidid ka daadanay waxyu waa culusya falamaa suriya markii laga fayday can rasuulilaahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam walxaal huwa rasuulkii yadxaq uu qoslayo fakaana kaana wuxuu ahaa awalu kelimatin kelimadii ugu horreyday oo takallama bihaa uu ku hadlay an qaala inuu yidhi lii anigana igu yidhi yaa caaishatu caaishooy ixmadillaaha allah ku mahdi ma dhihin aniga igu mahdi anaa kubada fayde maya allah ku mahdi ilaahay baa kubadii kaa fayday aniga iga fayday muslimiintoo dhan ka fayday allah ku mahdi saasuu ku yidhi faqad bara'aki illaahu alla waa ku beri yeelay saasuu yidhi alla waa ku beri yeelaye ku mahdi faqaal lii ummi hooyadeeda waxay gu tidhi quumii u istaag ilaa rasuulilahi rasuulka ilahi sal l ta istaag rasuulka ilaahay balsalaam waa kaasoo qayra alla kuugu soo dhiibay faqultu waxaan ii tidhi laa u istaagi ma wallaahi allaan ku dhaaftay laa aquumu ilayhi inaan nabiga u istaagay walaa axmadu inaanan mahdayn ila allah allah maaha u fiirsado allah maahan wallaahan qof kale mahdi rasuulku addoon ilaahay soo maa waaba murugaysnaa isagaa murugaysnaa anugu waa murugaysnaa yaa kurbadii fayday allah u fiirsada wallaahi inaanu istaagana wallaahana ku mahdinayn ilaa allah maahan allah kurbadii naga wada fayday addoommo ilaahayn anagu ahay murugadi allah qaada waa nuucaas xaqiiqada kurbada ma faydi karo ilaa allah maaha adduunka kaama faydi karo aakhiro kaama faydi karo allah waxaan lahay sidaas weeye caqiidada saxiixa faqultu waxaaniga tihi laa wallaah wallaahi allaan ku dhaartay laa aquumu ilayh inaan rasuulka xaggiisa u istaagay walaa axmadu inaanan ku mahday ila allah allah maaha faanzl allahu tacaala ilah wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum ina aladiina dadka jaauu la yimid bilifki been abuurka cusbatu waa jamaaco minkum idinka idin ka mida jamaaco cabdullaahi bin ubay musaol uu hogaaminayo oo magaca muslimiinta guud ahaan ku jira laakiin kuwa abaabulay ay qalbiga gaalo ka yihiin oo cabdullahi ka mid yahay jamaacadaasaa been abuurka la timi ilaahay baa ku tilmaamay iski been abuur saas alla ku tilmaamay sidaas daraaddeeda culummada muslimiintu ku ijmaaceen markaas kadib qofkii caaisha ku tilmaamo wixii munaafiqiintu ku tilmaameen inuu yahay gaal culummaduna iskuma tilaan sababtoo ah ilaahay u beeniyey qofkaas ilaa ilaahay baa been abuur ku tilmaama arrinta daad tidhahdo arrintii waa jirtay waa qof yidhi ilaahay beenu sheegay waa gaal qofkaas culummaduna ku ijmaaca raafidadu lacanahum ullah arrintaas xaqiiqay u dhacday le been abuurna maahay saasay le saasay leeyihin raafidadu marka malcuuniin wey aayaadkaasaa soo degay aayadda suuratu nuur ee koob iyo tobnaad iyo wamaa bacda waaa ka toban aayadood oo ka dambaydaa soo degtay ah, toban aayadood oo aayaddaas ka bilowda ayaa soo degeen markii koobaad kadiba aayadaha kaleetana gadaalka soo degay laakiin markii hore toban aayadda koob iyo tobnaad ka bilaabata ilaa aayadda labaatanaada soo degtay markii hore intaasaa soo degtay oo dhammaan ilaahay ku beri yeelaya ilaahayna ku canaananayo dadkii mu'miniinta ahaa ee iyagu munaafiqiin aan ahayn laakiin hadalkii wax ka wadwaday ah, dadkaasi ad eegana ilahay u canaan ah, waxaa ilaahay kaloo noo sheegay dadka jecel mu'miniinta in xumaanta u dhex faafto zinada ceebaynta dhaleecaynta ilaahay weyna adduun iyo aakhira inuu cadaabayo ah, in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi diin wal adduun iyo aakhira cadaabay leeyihi dadka dicaayada iyo zinada iyo qurunka muslimiinta inay ku dhex faafaan jecel falamaa anzala allahu alle markuu soo dejiyey caza alla qaaliba wajalla alla weyn haadaa qur'aankaas fii baraa'ati beri ahaanshadayda aan beri kaayo xumaantaas markii alle ku soo dejiyey qaala abubakr sidiiq wuxuu yidhi radia allahu canhu wa kaana abubakr wuxuuna ahaa yunfiqu mid nafaqeeyo biila calىa mصbax bni usafa mصbax bni usaafa oo liqaraabatihi qaraabada uu la yahay minhu abubakr liqaraabatihi mصbax inuu qaraabo la yahay minhu abubakr abubakr uu qaraabo la yahay xagga hooyada oo culammada gaalo waxay yidhahdeen waa ibnu khaalati sidiiq oo waxaaba wada dhashay waa ilmahabreedo abubakr hooyadiis iyo lista hooyadiisaa wada dhasheen ah. culammada gabana qowlkaas way diidan oo waxay yidhahdeen maye mista hooyadiis iyo abubakar a ah ilma habeen ah, markaas waalid u noqonaya oo abti u noqonaya abubakr mista marka wuu dhaartay abubakr wuxuu yihi wallaahi allahan ku dhaartay laa unfiqu inaanan biilayn oo nafaqaynayn calaa misbaxin misbax shay an shay inaanan ku nafaqaynayn abadan weligay dambe bacda an qaala markuu wax ka sheegay ka gadaal licaaisha mar hadduu caaisha wax ka sheegay oo caaisha ka badbaadi weyday mar dambe nafaqayma mana biilayn owl isagaa biili jiray faanzl allahu tacaala ilah wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilah wuxuu uhi yaysan dhaaran dadka dheeraadka u saaxiibkaa xoolaha dheeraadka alla siiyey minkum idinka xaalayna ka mid yihiin iyo wasacati waasicahaanshaha dadka ilaahay dhaqaalaha u inaysan wax siinayn dadka qaraabada u saaxiibka masaakiinta muhaajiriinta intaba wuu ahaa misbax marka ilaa wuxuu yidhi walyaxfu ha iska cafiyeen walyasfacuu ha ka jeesteen qaladka ay sameeyeen yay u qaban ha ka jeesteen alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinka inta gaftaan oo ilaah in abuuray u gaftaan aad waxaad rabtaan in ilaahay idin dembi dhaafo haddii idinka laydin gafo waa inaad dhaaftaan mawaad maan rabin ilahay inuu idin dhaafo ah, haddaad rabtaan idinkuna u dhaafa dadka idin gafta ilaa idinkuba khaaliq ayan abuurtaa inta u gaftaan aad jeceshiin ilahay inuu idin dhaafo haddii marka addoon idinkoo kala addoonu idin gafo u dhaafo alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaa qawli afuur raxiim laga gaaro faqaala abu bakrin wuxuu yidhi balaa inaanan jeclayn warkeed badaa in ilahay ii dhaafo wallaahi allaan ku dhaartay inii aniga la uxibu waa jecelahay an yakfir allahu lii ilaahay inuu ii dhaafo farajaca waa u soo celiyey abubakar ilaa misbaxi misbax aladii nafaqadii kaana abubakar uu ahaa yujri mid ku socodsiiya calayhi misbax macnaha nafaqadii uu ku bixin jiray waa u soo celiy ah, waa u soo celiyey dad haddee xuduudda alleh ay istaagoon xaggii xagga u dhaafinay saxaabadu ahaayo wa kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yas'alu mid weydiiye zaynaba binta jaxshin waa zawjadii nabiga sala allahu calayh wasalam intaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khudbadaan faydin oo arrinta caddayn xaaskiisii zaynaba binti jaxshi aan rasuulku weydii jiray sala allahu alay wasalam can amrii cayisha waxay tihi arrintayduu weydii jiray faqaala nabigu wuxuu ku yidhi yaa zaynabu zaynabe maa calimti maxaad ogta maa ra'ayti maxaad arag intaad waxa weya caaisho arkayday maxaad arki jirtay maxaad ka og tahay wax ku shaki geliya weligaad ma aragtay fiiri waa laba gabdhood oo laysla qabo haddaysan ilaahay ka baqayn shaydaanku muxuu u meeri lahaa maantay fursadu ku soo martee daaqadda ka bix soo ma jeedin laakiin ayadaa daaqadda ka baxa qofku soo ma ilaahay cabsidiisay ilaalin waxay ogaatay iyadoo keligeeda ilaahay la horgeynayo shaydaanka taladiisii ma qaadan sidaanay ku hadashay fiiri faqaalat zaynab waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow axmii waa ilaalaa samci maqalkayga been sheegi maa waxaanan ka maqlin marka waa la sheeg sheegaa dhiima shaydaanku waxa weeyaan uu iskaga dhigaa qof alle ka baqaayana iska dhig warkana sheega laleeyahy waxbaa laga sheeg sheegi jira weligeed anuusa ma og khalaas waaba halaagsamina dayntaas diila soo maa dhagahaygan waa ilaalina waxaan maqlin waa maqlay ma dhahayo dhagahan waa ilaashana ilaa aakhira waa laisweydiina ina samca wاlbasara wاlfu'aada kul ulaaika kaana can mas-uula wa basari waa ilaashana waxaanan ku arag dhihi maayo waa ku arag wallaahi ilaahan ku dhaartay maa calimtu ma ku ogi calayhaa caaisho ilaa khayran wanaag maaha wax aan khayr ahayn kumana arag kumana maql fiiri waa xaalad igu adkeed oo haddii ay doonaydo inay fogaydo ay fogay kartid waa xaalad ugu adkee laakiin ilaahay bay uga baqay caaisha waxay tidhi radia allahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi wahiya saynaba allati waa gabadhii kaanad aheed tusaamini mid ila tartanta tusaamini waxaa weeye tudaahini wa tuaakhirunii bijamaaliha tudaahini wa tufaakirunii bijamaaliha waa gabadha igu shabahda oo igula faantanta quruxdeeda ay ahayd oo rasuulka aan ku tartanno sal اlahu alيه wasalam facasamaha allah ilaahay baa ku ilaaliyay bil waraci dhowrsanaa waxaa la rabaa qofka inuu isqaru dhowro oo ogaado ilaahay inuu la xisaabtamayo weliba dadka shaydaanku uu ka faa'iidaysto dadka nuucaasa wax ka dhaxeeyaan wey markaad ka hadlaydo dadka nuucaasa si aadan dadka kale iskaga ilaalin o la iskaga ilaalin maxaa yeelay shaydaanku dadkaas waa dadku isku fasahaadiyo ah. waa dadku isku fasahaadiyo weligaa markaad ka hadlaydo waxaa looga hadlaa si aadan qof banu aadam iskaga ilaalin shaydaanka si uusan kaaga guulaysan qof kastana qofka xooga aad dareemayo in waxayna ka dhaxeeyaan markaad ka hadlaydo waa marka kugu qatarsan markaasaada la is ilaaliyaa maxaa yeelay qofkaad jeceshay manta adaanku ku xadgudbaysa wafaad ah, jeceshahay ee shaydaanku sida badan qof wax idinka dhexeeyaan uu isku kindiri rabo waa qofkaas qofkuu rabo inaad kugu rido inaad xamato wax ka sheegto ka been sheegto qofka markaa bad badanaaba ama colaad idinka dhaxaydo amase si kale wax idinkaga dhexeeyaan qofkaastaa sida ugu khatarsan layskaga ilaaliya markaad ka hadlayo rawa الbukhaariyu can cabdالlah cabdالlahi بn mascuud radي الlahu canه wuxuu ka wariyey qaala cabdulahi mascuud inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaal huwa qofku fiihaa dhaarta faajirun been mid ku sheegaya uu yahay man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaalna ku dhaarta huwa qofku faajirun mid ku been sheegaya uu yahay fiiha dhaarta liyaqtadica inuu goosto daraaddeedna ugu dhaarta bihaa dhaarta uu ku goosto maalan ri'in qof hantidiis muslimin oo muslima ah. qof muslima maalkiis inuu ku qaatuu rabaa macnaha qof qofuu leeyaha waxbuu kuleey markaa kale ku dhaara inaad ku leedahay wuxuu ugu dhaarana inuu xoolahaas qaato ama qofaa asaga wax ku sheegtay qofkii markhaati waa waaye markaasaa le inuusan kuu lahayn ka dhaaro qofkuna xoolaha waa ku leeyay markaasuu kitaabku maraa qofku inuusan xoolaha ku lahayn qofka ku dhaarta dhaar uu been ku sheegayo asagoo xoolo inuu ku goosta raba maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa xaafid ibnu xajar iyo culummadu waxay baraarujiyeen arrintaas waa sida khaalibka ah, ee gaalka dimmiga ah iyo gaalka mucaahadka ah xoolahooda haddaad inta ku dhaarato been ku qaadato waa sidoo kale waa naar ayadoo gaalka oo dimmiga ah iyo gaalka mucaahadka ah oo xooladu xaaraanta yihiin in la qaato ayagana haddaad dhaar beena ku qaadato waa lamid waa lamid sidaanoo kale wey ee muslimka waxaa loo magacaaba asagu waa sida qaalibka ahde dadka xukunku dhex maro ee maxkamadaha isla taga waa muslimiinta waa sida qaalibka qofka dhaarto dhaar ku dhaarto isagoo been ku sheegayo si uu ugu goosto maal qof muslim ah laqiyallaahi ilaahay buu la kulmaa walxaal huwa ilaah qadbaanu mid u caraysan uu yahay calayhi qofkaas ilaah u caraysan uu la kulmaa ilaah u caraysan qofkii la kulmaana ciqaab iyo cadaab ilaahayuu la kulmaa waa halaagsamaya oo u dhammaatay qofkaas rawa bukhaariy can abi hurayraa radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laa tusadiquu ha u rumaynina ahla kitaab ahlu kitaabka ha u rumaynina walaa tukadibuub hana ku beeninina waquluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waan rumaynay bilaahi allah wamaa shayna waan rumaynay unzila la soo dejiye ilaynaa xaggeenna qisaska oo israa'iiliyaadkaa wixii ay reer banu israa'iil laga soo raro saddexaa loo qaybiya qayb qur'aankaa beenina kaas waa waajib in la beeniya oo qofkii aan beenin qur-aanka ma rumayn qaybna qur-aankaa rumaynaa kaas waa waajib in la rumeeyo qur'aankii ma rumayn haddaadan rumayn qur'aanka inuu rumeeyaya loo rumayna qaybta saddexaad waa qaybaan qur'aanku rumayn beenin ousan kaba hadlin qaybtaas wey qaybta xadiiskaanu ka hadla oo ah reer banu israail qisaskooda marka la sheego saasaa dhacday sidaasaa jirtay sidaasaa jiri jirtay ha rumayn sababta waxaa dhici karta inaysan diintoodii ka mid ahayn waxyaale ayagu ay ku dareen ay oo aad been rumaydo hana beenin maxayna waxaa dhici karta beenlow run kama aagana middaan inay diintii alla soo dejiyey oo tawraad ku tiido marka aduu war kama haynine waxaa tiha anigu diintii alla soo dejiyey waa rumaysan taasna hana rumayn hana beenin marka saddexa loo qaybiya wixii qur-aanku rumeeyo waa waajib in la rumeeyo iyo sunnada nabiga sala allahu alay slam wixii qur-aanka iyo sunnadu nabigu beeniyaanu caddayn inaysan jirinna waa waajib in la beeniyo qaybta aan qur-aankii sunnadu ka hadlin mawqifkaasaad ka istaagay waxaa leedahay anuu warkaasi sheegayda war kama hayo ilaahay wuxuu soo dejiyo diinana waa rumaysana halkaasaad uga gaabsana ah. ilaahay diintuu soo dejiyey ama waa rumaysana ama annaga hadan ku soo dejiy ama nabigu saan ku dejiy kulli waa rumaysana saasaad leedahay rawa bukhaariyu can ummi kulhuum binti cuqba radia allahu canhaa anahaa ummu kulhuum samicad way maqashay rasuulalahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laysa اlkadaab been badane ma ahan alladii qofka yuslixu heshiisiinaha bayna naasi dadka dhexdooda oo fayanmi siyaadina khayran khayr ow yaquulu ama dhahaa khayran khayr qofka dadka heshiisiina laba qofuu heshiisiina ama laba qoys ama laba qabiil markuu qofkan ka soo tagto qofkan isagoo qayliya ayaad arag dhaaranayo hadhow qolada kale waa u tagta ma banaan heetana waa qaybiya ma isku sii diray lama ogola waa xaaraan qacan runtu markaas xaaraan qacan ay kaa tahay inaad tidhahdo waa daaranaayeen yaysan idin lay xaaraan waa fasaad waajib waxa ah inaad ku been markaas uga sheegto ah, ama aad waxa weeyaan sidaas kale u islaaxdo laakiin inaad u sheegto haddaad qalad ku soo aragtay iyo colaad inaad qolada kale u sheegtaa waa xaaraan xar waa isku dirid ah, ma banaan waxaa kuu banaan sidaada kale islaaxi waxaa kaloo kuu banaan inaad been ku dartaba waa kuu banaan oo maxaa leeda dadkaas walaalihiina ah eh, dad walaal ka dhaqay ah eh, oo walaal kalgacabtooya ka muuqato ayba ahaayeen idinkaa shaydaan idin saaraya ilaahay ka baqa shaydaanku idinku idin wataa dadkaas anaa soo arkay dad walaaltooyo iyo gacaltooyo iyo jacayl qaba oo wixiiba ka shanlaayay ahaayeen jooga yaan shaydaanku idinku idinku cayaaray kuwa kale waa utagtaan intaas dheer ah, waxaa leedahay war dadkan utagay warba bahayda ah, idinkaa shaydaanku meesha an ku haysta khalaas waxaa raba in laisu heliyo oo laisku sido ah, qofkaas nabi wuxuu ihi beenaale ma macnaha beenta uu sheegay dembi looga qori ma way been waa sheegay laakiin dembi looga qori ma dembi looga qori ma laysa alkadaabu been badane ma aha oo dembiga loo qori ma wey been waa sheegay laakiin looga qori maa dembi aladii qofka yuslixu heshiisiine bayna annaasi dadka dhexdooda oo fa yabni siyaadina khayr hadal khayru ku dana wixii uu soo arkay waxbuu ku dana khayrka shar lama ogola inad ku daro aw yaquulu khayran khayru ley muslim saxiix muslimka wuxuu siyaadiyey ibnu shahaab inuu yidhi walam asmac yuraqisu fii shayin mima yaquulu nnaas ilaa fii alaaa waxay tihi umu kulfuum weligay ma aanan arag nabiga sala allahu calayh wasalam beenta dadku sheegaa isagoo rugsaynaa ilaa saddex maahan weligay saddexaan ka ah nabigoo rugsaynaa been koo alxarbi dagaalka gaalo kuu timaado oo ay ku yidhahdaan muslimkii halkuu ku jiraan ma banaana inaad tuso muslimiin waa xaaraan qacan wakadaalika iska daa gaal kaliya qof daalim ah oo qof muslima raadina oo gardarre ku raadina xaq kama hayso dulmiyuu ku raadina gurigaaga hadduu ku jiro ma ku jiro hadduu ihaa waajib waxaa inaad tira kuma jiro oo been sheeg culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen xaafid ibnu kaiir xaashiyadana kugu yaalla xaafid ibnu kaiir sidaasu le waajibay kuu taha qof daalim ah oo qof inuu dilo raadsanayo raba qofkiina cagtaadu ku dhuumanaa qofkii ma ku jiraa meeshaan kuma jiro aad leedahay waa been waa waajib gaalada ku yidha muslimkeel kuu ku jira aan layne u sheegmayn inaad been u sheegto waa in taas waa mid nabigaa ruqsiiyo sal labo walislaaxi waa midda haddan ka soo hadlaynay bayna naas dadka la heshiisiina waa midka labaad saddex waxadiii rajuli imra'atahu waxadiii اlmar'ati zawjaha ninka hadalkiisa oo xaaskiisa u sheegaya iyo haweenayda zawjkeeda hadalka ay u sheegayda ayagana been waa ku dari karaa laakiin aad u dhegaysta ha beena wax lagu dhaqaa wuxuu maahane wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wاtafaquu calىa ana almuraada bilkadibi fii xaqi اlmarأati wاrajuli inamaa huwa fii ma laa yusqidu xaqan calayhi ow calayha ow akada maa laysa lahu aw lahaa iri culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen xadiidkaas beenta uu sheegayo ninku xaaskiisa kula hadli karo amase haweenaydu ninkeedu kula hadlayda laba kuma jirto xaq uu qofka kale leeyahay inaad been ku seejido beenad u sheegaydaa waxaadna seejinaydaa xaq lagugu lahaa ma banaana ijmaacna wey xadiiskuna kama hadlay beenaad sheegaydaa xaq aadan lahayn inaad qaadatana waa rabtaa ayaduna ma banaana waa ijmaac marka labadaasu kuma jirto ninku xaaskiisa been uma sheegi karo asagoo raba gabadhan xaq ay ku lahayd inuu seejiyo maya been uma sheegi karo asagoo doonaya xaq uusan lahayn inuu ka qaato labadaasu waa xaaraan gabadhu ninka been uma sheegi karto xaq uu ku lahaa inay seejido daraaddeed ama ay qaadato xaq aysan lahayn taas maya keliya un waxaa laga hadlaa waa arrin marmar dhacaydo maanta waxa weeyaan gabadhi waa kulushahay siay u caraysan tahay xoogaa saskaa lagu demin ama ninkiia si u kow aal saska iyo kulaylkaa lagu demin maya ee xuquuqda kuma tacalluqo xuquuqda waa in qof walba iska ilaaliyo masaladaasuna waa sida markay aad la yskaga ilaaliyo wa oo aan lagu qaldamin been waxbaa lagu dhaqa aan la dhihin xaalad un qataraa mar looga gudbaa wey meeshu arrinta xaalad khatar ah oo m buundo looga gudbaa iyana waa ee run in wax lagu dhaqdaa la rabaa rawa الbخaariي can اbara bni caasimi radي الlahu canهuma qaala bara wuxuu yidhi saalaxa nebiyu nebiga la heshiiyey salى الlahu عalيه wasalam almushrikiina ywma اxudaybiya sulx اxudaybiya sanadii lixaad ayay ahayd bisha shawaalna waa ahayd sanadii lixaad bisha shawaal ayuu nabigu cumro soo aaday ayagoo kun iyo afar boqoloo saxaabahoo la socota marka waa u diideen quraysh aakirkii heshiisaa la kala saxiixday marka saalaxa nebigu waa kula heshiiyey sala allahu calayh wasalam almushrikiina yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya calaa alaaati ashyaa saddex shay calaa anna man ataahu qofkii nabiga u yimaada min almushrikiina xaal ka mid yahay radaw nabigu inuu u soo ilayhi mushrikiintu haddii qof mushrikiinta ka soo tago oo nabiga u tago yidhi anugu waa soo islaam way kanaa nabigun ka xirxiro inuu gaalada u dhiibay waa la kala saxiixay qodobkaas waman ataahum qofkii gaalada u taga mushrikiinta min almuslimiin xaalu ka mid waa hiddooday markaasuu gaaladii aaday waman ataahum qofkii gaalada u taga min almuslimiina xaal uu ka mid yahay muslimiinta lam yaruduuhu soo celin mayeen qofkii gaalada u taga oo muslimiinta ka tagoo ridooba ee gaalada u taga gaaladu soo celi maayaan ala murtad xaal ugu soo celaa xuquqiima le ah, cadfale xurukiisa ah, ma la soo celinayo ha haysteen taasna waa la saxiix waxaa kaloo la saxiixday wa calaa an yadkulahaa inuu soo galo nabigu haa magaalada maka magaalada maka min qaabili sanada soo socota inuu soo cumrayso oo sanada soo socota ma ka soo galo sanadaan ma gelaydi ka laabaa laakiin sanada soo socotaan kuu ogolna soo galo oo wa yuqiima uu ku nagaado bihaa mako alaaata ayaamin saddex maalin ka cumraysto saddex maalin uu joogo ka tago kadib walaa yadkulahaa magaaladaba uusan la soo gelin ilaa bijurubaani silaaxi hub galalkiisa ku jira maahane hubka ayagoo gasha ka maqan yala lama soo geli karo seefta waranka wax walba inuu gashiisa ku jiro ah, julubaanku waa khiraab oo maqaar waa kolay amase weel ka samaysan maqaar oo hubka lagu rito waa walaa yadkulahaa inuusan la soo gelin magaalada mako ilaa bijulubaani siraaxi hubka weelashiisa maani hub oo weelashiisii ku jira asayfi seef walqawsi qaanso wanaxwihima wixii la mid ah oo weelashoodu ku jiro jiraadkaas ama koraygaas lagu sido fa jaaca waxaa yimid ayadoo heshiiskii markaa markaas la qoray oo weli la dhammayn a waxaa yimid abujandal abujandal yaa dhalay suhayl ibnu camar ninka gaalada oo dhan matalaayo heshiiska dhinacooda ka qoraayo gaalada oo dhan ninka matalaa waa suhayl ibnu camar isagaa dhalay abujandalka waa wiilu dhalay inta islaamay uu xarga ku xirxiray markaasaa wiilkii oo waxa weya bootimaynayo sulsulayaa yidhi isagoo rati la danfayntiisa u sulsulaa uu yidhi nabigu wuxuu idhi kan weli heshiiskii ma dhamaan hadda lama saxiixinin kan ka leexay suhayl ibn camar wuxuu idhi kan haddaadan ii celin wax heshiisa kula geli maan ku yidhi nabigu sala allahu alay slam kanaa laga bilaabaa kuwa la celinayo haddaadan kan celino wax heshiisana kula saxiixa ma kanaad ka bilaaba celi hadda waa laga heshinay marna u celi waa hmm. u celi isagoo cabaadaayoo le war war muslimiinow yaan gaalo la war gaal war diinku iga fidmayna waa imtixaan ah. ilaahaa faraj kuu furay nabigu ilaahana faraj u furay waxba kama bi ilaahaa faraj u furay hadii xuduud alla la ilaaliya alla faraj fura marka ugu dambeyna gaalada iyaga ogolaadeen ah wii kii islaam ama muslimiinta aadi karaa mid alla midkii islaama meel hawdu iska gala markaasuu safarkooda wadada u fariista markaasuu na ka dhiga ilaa mid aadi kara lama arko muslimiinta markii dambe nabiga laadanaya nagala hadal wadada ha noo fureena ha aada muslimiinta ma rabne mar daban yaa naloo soo celo balaayadooda ah, waxaan kugu diinahayno nacfi male marka qofku hadduu alla ka boqof alla faraj furay arrintaas markii saxiixa la galay murugada muslimiinta qabatay ma malaykata cumar ibnu khadaab nabigu inta u yimid sala allahu calay wasalam uu yidhi alafna cala alxaq rasuulka allahuma nagaan xaq ku sugnay markaasuu nabigu yidhi haa markaasuu alaysu calaa baatil oo ayagunaysan baatil ku sugnay markaasaa nabigu yidhi haa markaasuu calaama nucdii diinana adani maxaan diinkayaga arrinta hooseyda ugu qaada markaasaa nabigu yidhi ana rasuulullah laa acsi rasuulkii allaan ahay mana caasinaya anugu waxa aan samaynaa ma ahan cisyaan ilaahay weyna amarkiisan ku samayna ilaahayna ihooji maayo idayic maayo waa tegey abubakr u tegey cumar markaasuu alasna cala alxaq war muwaanan xaq ku sugnayn abubakr markaasuu ihi nacam markaasuu alaysu calaa baail waa yagu maysan baatil ku sugnayn markaasuu ihi nacam markaasuu ihi calaama nucdi diinana daliil maxaan diintayada arrinta hooseyda ugu qaadayna markaasuu ihi huwa rasuulullah laa yacsi nabigu waa rasuulka alle hadda ma usan maqlin nabiga kama usan maqlin abubakr kelmadda nabi ku hadluuna ku hadla rasuulka alla weeye ilaahayna ma caasina ayuu ku yidhi ah, abubakar mar kasta isagaa ugu cilmi badna saxaabada ah, isagaa ugu cilmi badna ah, marka ilaahi weyna markii la laabtay oo arrintaas la saxiixay waa markuu ilaah soo dejiyey inaa fataxna laka fatxan mubiin fatxi weyn aan idin furno ilaahi fatxiga la sheega waa heshiiska fatxiga la sheega waa heshiiska guul aan weligeed muslimiintu gaarinayn noqon wax alla wixii la iska soo horjeedi jiray laba sano gudahooda lagu soo afjari quraysh iyo wixii o dhan ah, fursadaan la helay diintii lagu faafiyo gaaladii kale la iska edbiyey yahuudi iyo balaayadii meelaha ku dhakaneen aa ah, horta la bisleey oo laga sifeeyey qurayshna ilaahi weyna ayaa soo dei toban sano heshiisku haya sanadii laba sano marka jooga heshiis ayay ka baxeen sanadii sideedaabaad maka la galay ayadoo laba kun iyo shan afar boqol aha markaas nabigu ciidanku wey markuu heshiiska gedaayo kun iyo afar boqol ah soo ma jeedi muxuuna ku galay sanadii tobnaadna toban kun ka war halkee ka yimi dacwadiiyaa furantay ila waa lasdhex mari karaa awal waa la kala xirnaa yaa diinu sheegi laakiin haddeer albaabadiyaa isku furmay markaasaa qof walba diinka loo sheegaayo diinkuna qoraxda waa kacadi waa wax dadka lagu qancin karo khalaas laba sano gudahood ayuu toban kuna ciidan isagoo ta aay khalaas lama furto marka mar haddii alla la adeeco guul adduunya mid aakhira lagu gaara waa la hubaa waa la hubaa waxay marka kala saxiixdeen walaa yadkulahaa inuusan la soo gelin mako ilaa bijunubaani silaaxi hubka galalkiisa maahane asayfi seef wlqawsi qaanso wanaxwimaa wixii la mida fajaa waxaa yidhi abujandal yaxjuru xaal uu sulsulayo fii quyuudihi xargihiisa uu ku sulsulayo sida ratigii oo dabranaa uu sulsulayo faradahu nebigu waa celiyey ilayhim gaaladii u celiy marka ilaahay la adeexo waa guul addunya mid aakhira laga gaara rawa bukhaariyu can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaal jaa nbiyu nabigu waa yimi sal اlahu alayh wasalam yacudunii xaal isoo booqana wal xaal ana aniga bimaka makaan ku suganahay waa xajatulwadaac sanadii tobnaad oo hijriyada oo xajatulwadaac sanadaas weeye oo xajkii nebigu xajiye dadka sagootiyey taasay aheyd markaasuu xanuunsaday sacd ibn abi waqaas maku ku xanuunsaday wa huwa nebiguna yakrahu wuxuu nafcaa an yamuuta sacad inuu ku dhinto bilardi dhulkii allatii dhulkii haajara minhaa uu ka hijrooday magaalada mako saxaabadii ilaahay dartiis uma hijroodeen dib dambe inay u degaan waa loo diiday mamnuucay ka ilaahay dartiisa ugama tegina ku laabanina hadday xajka u yimaadaan saddex maalin ay joogaan waa ka tegin markay xajka dhamaystaan saddex maalin bis waa ka baxay waa loo diiday inay nagaadaan maxaa ilaahay dartiis waxaad uga tagta laguma laabto marka markuu ku jigaday xataa nabigu wuxuu ka murgay meeshuu ilaahay dartiis uga tegey inuu meesha ku dhinto taasaa nabigu ka murgsanay markaasuu u yimid isagoo xanuunsan qaala nabigu wuxuu yidhi yarxamullah ilaah u naxariisto ibna cafraa waa sacad ibna cafraa waa nin muhaajiriinta ka mid ahaa oo maka ku dhintay ninkaasaa nabigu aad uga naxsan yahy markaasaa nabigu yidhi yarxamullah allah u naxariisto ibna cafraa waa sacad ibna waa rajulu min almuhaajiriin oo ku dhintay maka xajatu wadaac qultu waxaan idiu yidhi sacd ibn abi waqaas yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uusii ma dardaarmi karaa bimaali maalkayga kulli dhammaantiis maalkayga oo dhan ma dardaarmi karaa oo haddaan dhinto hebel intaasu leeya hebel intaasu dhammaan maal qaala nabi wuxu laa ma dardaarmi marka qofku maalkiisoo dhan ma dardaarmi karo dardaaran uma banaana maalkoo dhan laakiin asagu intuu noolyo caafimaad qab jiranayn maalkiisoo dhan waa bixi karaa hadduu sabri karo wax biil ku leh oo dayac maayaana aysan jirin ah. labadaa shardi hadii la helo maalko dhan waa maalko dhan laakiin labadaa shardi waa in la hela isagoo inuu sabri karo usan argagaxayn dad biil ku lahoo dayac maayaana waa inaysan bay jiraan waa inuu maalka qayb hayso qultu waxaan idhi yidhi fa shatru ey fayajuusu shatru kala barna bannaan yahay bar hal kala inta maalkayga o dhan kala baro bar ma dardaarmi karaa haddaan dhinto barkaas waa sadaqo ma dhihi karaa qaala nabi wuxu uhi laa marka barna ma banaana maalkaagoo la kala baray bar kama dardaarmi karto kama dardaarmi karto qultu waxaan idhi auluثu ulu ma banaanya qaala nabi wuxuu ihi fauluثu mashruucu wey uluka waa sharci wauluثu kaiir uluku waana badany marka waxa ugu badan oo qofku maalkiisa ka dardaarmi karaa hantidiisao dhan marka laisku daro la qaybiyo saddex marka loo dhigo meel intaasa u banaanta taasuna waxay tahay sunnada nabiga oo qaydayda qur'aanka qur'aanku dardaaranka ma qaydo waa muطlaq min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw dayni uley ah, dardaaran ka gadaal ah, min bacdi wasiyatin yuusii bihaa dardaaran ka gadaal uu qur-aanku yidhahdaa uu qofku dardaarmo dardaarankaas marka qur'aanku meel kuma qaydin laakiin sunada nabiga qayday oo waxa lagu ogol yahay waa maalkaaga saddex marka loo qaybiyo meel intaasaa lagu ogol inaad ka dardaaranto nabigu wuxuu uhi waa uluu ulufku kaiiru waana badanya taasuna waa masalo kale mar hadday joogaan dad dhaxalkaaga leh oo ku dhaxlaya waxaa fiican waxa aad ka dardaarmaydo ulus inaad ka yaraydo cabdullahi ibn cabbaas saas dhihi jire wuxuu dhihi jiray uludku waa kaiir maadaama nabigu yidhi qofka dardaarma mar hadday u joogaan dad dhaxla waa inuu uludka ka yareeyo hayna nabiga yidhi ulud waa badany waa kuu banaanyahi laakiin waxaa fiican inaad ka yaraydo weliba haddii maalkuusan badnayn dadka ku dhaxlaana ay badan yihiin oo ay ka soo baxayda meesha ayaga inay baahdaan ayaga inaad ilaalido waa muhiim waa muhiim nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam inaka adiga anta daca inaad ka tagto warasataka dadka dhaxalkaaga leh aqniyaa xaalay yihiin kuwa dadka ka deeqtoon aa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan cayr xaalay yihiin yatakafafuuna naasa dadka xaalay u hoorsanayaan fii aydiihim agoontii hebel wax loo aruuriyo agoontii hebel waxa loo aruuriyo ayadana gacmaha ay hoorsanayaan waxaa ka feecan ayagoo wax ku filan haysa inaad ka tagto saas yidhi nabigu sal اlahu alay slam marka taas waxay tusaydaa dadka dhaxalkaagale inaad tixgelido oo aad xoolaha markaad qaybaydo aan ayagii wax fiican uga tagto oo ay ku deeqtoonaa karaanoo dadka banu aadamka ay uga deeqtoon yihiin siyaasaa fiican nabigu wuxuu yidhi sala allahu wa innaka adiga mahmaa anfaqta wax alla waxaad bixidoo min nafaqati nafaqa fa innahaa sadaqatu waa sadaq intaad noosahayna waxaad la baxda waa kuu sadaqo xataa luqmatu xataa luqmata labada waa bannaanya xataa luqmata luqmadda allatii luqmadda tarfacuhaa aad ilaa imra'atika haweenaydaada afkeeda taas xataa waa sadaq bal sadaqada midda ugu fadliga badan qofku sadaqadu la baxo labaa ugu fadli badan shilin jihaad fii sabiilah lagu baxsho iyo shilinka xaaskiisa uu siiyo caruurtaad dhashayna iyadaa ka xaqi xagga bil caruurta aad dhashay iyo xaaskaaga xaaska xaq badan saas darteed hadday isku wada sileen ayadaa la siina ayadaana horayda inta biilka kugula ayadaa u horayda waxaad wax sidan ayadaa u ajar badan niyeyso le adugu haddaadaa niyeyso waxba madiid waa soo mara nabigu wuxuu yidhi wacasallah allah wuxuu mudan yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo sacadow ilaahay inuu cumrigaaga dheereeyo oo sumcad iyo magac kuu yeelo ilaahay inuu ku kor yeelo macnaa inuu cimrigaaga dheereeyo wayarfaca jaahka sumcadaadana kor u qaado wey wacasallahu allah wuxuu mudan yahay an yarfacaka inuu kor kuu qaado ayaa ilaahay mudan yahay oo fayantafica bika naasu oo dad kugu nacfiyaan waa muslimiinta muslimiinta waa ku nacfiyeen markaas uu jiranaa kadib konton sano uu noolaa wax ku dhow konton sano wax ku dhow markaas kadib noolaa asagaa furtay madaa'inu kisra magaalada weyne isagaa gacantiisa ku furtay ciidanku hogaaminayay sacd ibn abi waqaasaa furteen magaalada kuufo ood maqashaano ciraaqna isagaa dhisay isagaa dhisay marka ilaahi weyna muslimku ku anfacay muslimka ilaahay ku anfacta fayantafica bika naasun dad inay kugu nacfiyaanaa dhici karta wayudara bika aakharuuna dad kalena lagugu dhibo waa gaalada gaal waa ku dhibtoo ilaa waa kaasi magaalooyinkoodii dhan waa furtay qolo kalena ilaahay kugu dhibo kugu sallido saasaa dhici karta walam yakun uma sugnayn lahu sacd ibn abi waqaas yowmaydin maalinkaas ilabnatun hal gabar maaha ilmo kale uma joogin hal gabar marka xataa ilmuhu hadday yar yihiin maalka inaan saddex meelood meel ka badan la bixin karin hal gabara markaad joogtay marka dambu dhimanaayana toban gabdhood xataa waa joogeen wiilalna waa joogeen wiilalna waa joogeen wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu waslama baaraka calaa nabiyina mxamed